bismi illahi raxmaan raxiim h khabarka waa la qaybiyaa haye meeqa loo qaybiyaa labo mufrad iyo kayru mufrad a loo qaybiyaa saxiix waa la gartay baabkan marka la joogo maxaa la yidhaahdaa mufrad maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati maa sha allah waa hagaajiyed allah ku hagaajiyo waa la gartay shalay adig waa jawaabta haye adig ma jawaabta adig ma jawaabin haye maanta jawaabe hayru mufrad waa meeqa shay afar shay weeye aljaaru wاlmajruuru wاdarfu alficlu maca faacilihi almubtado maca khabari afartaas hadday qabar noqoto waxaa la idhaha hayru mufrad afartaas qabarkiyaa noqday jaar majruur hayru mufrad waa abarkiyaa noqday darf ayru mfrad wey abarkiyaa noqday ficliga faacil ayru mfrad wey abarkaasu abarkiyaa u noqday mubtada maca khabarihi ayru mfrad waayo afartaas shay markay khabar noqdaan hayru mfradaa la yidhaah horey waxaan u ogaanay khabar waa la godaa marka fiiriya khabarku hadduu noqdo mfrad rafcadiisu waa dee lafdigaa laga raina lafdigaa laga rafcina haddii uu kayru mufrad laakiin noqdo markuu daraf iyo jaarumajhuur yahay muqadarka khabarka kan la soo qadaraya kaainun waa naga dhahayna kaainun ma anaan dhihin kaainan ma dhihin kaainin maxaa nidhi kaainun waa kaas khabarka khabarkuna xaqiiq ahaan waa midkaas maxduufkaa laakiin hadduu noqdo jumlu oo uu noqdo ficil maca faacili ama mubtada maca qabarihi maalkaa laga rafcina ah. maalkaa laga rafcina lafdiga lagama rafcinayo markaas khabarku markuu noqdo jumlo jumlana waa ficil maca faacile ama waa mubtada maca kabariye khabar waa marfuuc soo maahan maalkaa laga rafcina ma la fahmay haye khabar meequ u qaybsamaa labo mufrad iyo kayru mufrad maa sha allah mufrad baabkan maxaa la yidhaha maasha allah hayru mufrad waa la kartay waa meeqa shay afar shay aljaar wاlmajruulu aلdarfu alficlu maca faacilihi wlmutada maca qabadihi maasha allah khayr allah ku siiye h mayla socotaan haye waxaan rabaa kabar mufrida kabar mufrada zaydun qaa'imun haye may maya badi misaalo badan sheeg zaydun qaa'imun wazaydaani qaa'imaan wazayduuna qaa'imuuna kulli waxaasna waa wada mufrad baabkan marka la joogo su-aalahan waa bedelaynaa markaa ardada in badan u fiiriya bal su-aalahan weydiinayna taaraa ku dhici doono aad u igu fiiriya zaydun waa maxay zaydun qaaimaa rabaa zaydun waa maxay waa mubtade waa la gartay saxiix waa la gartay xukunkiisa waa maxay waa marfuuc caamilka rafci waa maxay waa ibtidaa calaamatu rafci aawo waa damada maxaa dama loogu rafciye jannadii allah ku geey maasha alla saasaa la rabaa haye qaa'imun waa maxay abarka xukunkiisa waa maxay calaamatu rafciya rafciyo caamil u ah mubtada calaamatu rafciisa waa maxay waaa maxaa daba lagu rafciyey jannada allah ku geey azaydaani qaaimaani azaydan waa maxay waa mubtade xukunka mubtada waa maxay waa in la rafciyo calaamad caamilka rafciyuu yahay waa ibtidaa calaamatu rafcihi azaydaani inay godantahay calaamada lagu garana waa maxay aliftan maxaa alif loogu rafciyey waa muan jannada alla ku geeyey qaaimaani khabar mubtada xukunkiisa waa maxay waa marfuuc caamilka rafci waa maxay waa mubtada calaamadda lagu garana inuu rafcisan yahy waa maxay alifta maxaa alif loogu rafciyey jannadii allah ku geeyey waa la garta azayduna qaa'imuuna azayduna waa maxay xukunka mubtada waa maxay waa marfuuc caamilka rafciga ii sheeg waa caamil macnawi magaciis xaa la yidhaha caamilka mubtadaa rafcid alibtidaa waa bilaabashada sax soomaali lagu sheega waa kwaan uga sii farxad badan carabiga sababtoo inuu fahmayaan fahmaa qof ha inuu fahmo kelmad uu iskaga dhigay aysan ahayn maasha allah waa yahay qaa'imuna inuu rafcisan yahay calaamadda lagu garana waa maxay waa maxaa wow loogu rafciyey maasha jannada lah ku geey haye ahi qaa'imuuna qaa'imuuna waa maxay waa khabar khabar xukunkiisa muxuu yahay caamilkii rafci muxuu yahay waa mubtadaha calaamadda inuu rafcisan yahay lagu garaa waa maxay maxaa wow loogu rafciye jannadii allah ku geeye haye meel ma joogto adiga ma joogto maa sha allah zaydun fi daari zaydun waa maxay waa mubtade mubtada xukunkiisu muxuu yahay waa marfuuc caamilka rafciye maxaa la yidhaha albtidaa calaamadda inuu rafcsan yahay sayidna lagu garana waa maxay damada maxaa dama loogu rafciye waa ismuka jannadii allah ku gelsho haye fi daari addaari waa maxay waa ism majhuura maxaa loo jaray oo loo hoos dhigay fii a ka hor caamil wax hoos dhiga ah waa la gartay calaamada addaari inay jaranta lagu garana waa maxay kasrada ka muuqata w maxaa kasra loogu jeray waa isi mufrado munsarifa janadii allah ku geey waa la gartay wa zaydun cindaka zaydun cindaka zaydun waa maxay waa mubtada mubtada xukunkiisa xuuya waa marfuuc caamilka rafci waa maxay waa macnawi waxaa la yidha magaciisa alibtidaa صaxiix calaamada lagu garaa inuu rafcisay waa maxay waa damada maxaa dama loogu rafciyey waa is mufrada jannada allah ku geeyey cindaka cinda waa maxay ya ma jemiya ma jawaabta waa runtii waa jawaabay sax waa jawaabeen idinku cinda waa maxay waa darfu makaan maasha allah waa masaa'ilka cusubay ka mid taha waa darfu makaan darfu makaan xukunkiisu waa maxay waa mansuub maasha allah intaas kaliya shal ku fahmay hore loola soo marin lamana maba la gaarinba daraf makaan kaliya icraabtii ku fahmay u fiirso waa daraf cinda darafu makaanna xukunkiisu waa in la nasbiyo caamilka nasbiyey waa darfu makaannimada cala darfiyati makaaniya waa naga nidhi saxiix inuu nasbisan yahay calaamadda lagu garana waa maxay waa fatxada maxaa fatxa loogu nasbiyey waa isi mufrida waa isi mufrida saxiix waa la gartay waa la gartay waa la gartay waa la gartay waa la gartay waa la gartay yaa joogey yaa joogey oo ila socda oo casharka fahma haye ardayga halkan ku jira maasha allah nin fariida ku jira halkan saa'ilka ka jawaaba ajrumiga la socda ehe wazaydun qaama abuuhu zaydun waa maxay waa mubtada xugun mubtada waa maxay waa marfuuc caamilka rafciya xuyah waa caamil macnawiyaho layidha magaciisa bilaabashada صaxiix calaamada zaydun lagu garaa inay rafcsan tahay waa maxay waa damada aakhirka ka saaran maxaa dama loogu rafciyey waa ismu jannadii allah ku gelish haya mayla socotaa zaydun jaariyatuhu jaariyatu waa maxay waa mubtade mubtade xukunkiis muxuu yahay waa marfuuc caamilka rafciyo mubtadaha ku camal fala waa maxay bilaabashada calaamada jaariyatu inay godanta lagu garana waa maxay waa damada daahirada maxaa dama loogu rafciyey waa isi mufrada jannadii allah ku geliy waa la gartay daahibatun waa maxay mase oo qaama abuuh ma ka boodin ka bood usoo laabaa iidda qaama daahibatun waa maxay daahibatun waa khabaru mubtada khabaru mubtada xukunkiis waa maxay waa marfuuc caamilka rafciyana waa mubtada inuu rafcisan yahay daahibatun calaamada lagu garana wadamada daahirada maxaa dama logu rafciyey waa ism mufrada jannadii allah ku gesho haye mayla socotaa haye zaydun qaama abuuhu zaydun waa maxay waa mubtada mubtada xukunkiis muxuu yahay waa marfuuc caamilka rafciya ii sheeg caamilka rafciya allah ku fahamsiiye haye haye mafahmi adig adiga ma leeda <laughs> haye zaydun waa maxay mubtada waa mubtada xukunkiisa xuya waa marfuuc caamilka rafciya calaamadda lagu garaa inuu rafsan yahay damada ka muuqata maxaa dama loogu rafciyey jannadii allah ku geday haye qaama waa maxay waa ficil maadi ficil maadi xukunkiisu muxuu yahay eh? baabulafcaal ma joogtay bis waa haddaad joog haye ficil maadi xukunkiisu muxuu yahay maftuuxu اlaakhiri abadan waa in fadxa lagu bineeyo maasha allah waa in fadxa lagu bineeyo qaama fadxadiya marka lagu bineeyo <laughs> war damba la weydiiye male maxaa yeelay asalkiisiiu ku yimid mogta war kalo la weydiiye male صaxiix khayr allah ku siiyo mayla socotaa abuu abuu waa maxay qaama abuuhu abuu abuu ka qaado ilaahay ha ku fahamsiiyo ayuu ka qaado faacil waaye qaamadaana ficila abuuna waa faacilkii waa istaaga kii sameeyey waayo waa la gartay abuu waa faacil faacil xukunkiis xuye marfuuc waayo caamilka rafciga ku camal falay caamilka rafciga ku camal falay faacil ma isdidalaada waa faacile abuudi allah ku fahamsiiye haya abuu waa maxay abuu faacil waayo horta meel ku tiirsiga iska daa soo dhowow diyaar arday diyaarsan iska dhig abuu waa maxay faacil xukunkiisu waa maxay marfuuc caamilka rafciya ii sheeg faacil caamiloo dhan horta ficilkaa rafciya iska dhig haddana kan qaamaa rafciday waa runta faaciloo dhanna sidiisa ficilaa rafciya wax kale maba rafciyaanba faacil yaa rafciya ficilka marka abuu qaamaa rafciday sax oo caamilkii u ah abuu calaamadda lagu garaan inuu rafcisan yahay sheeg waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaa lkhamsa jannadii allah ku geli waa la gasa adig ma fahma haye haddaad fahmayd haddaa la arkaa haye haddaad fahma zaydun qaa'imun zaydun waa maxay haadaa damiir ma gaarin masaakiintaana ha dhibin intaanay ku cawriye yihiin ku fiican yihiin meel fiicanay maraan hadda alxamdulilah rag soo dadaalay rag meel dhexe mara kuwa hurda waayo ardaanu inta ahaa jirtay marka waa fiican yihin alxamdulilah زayd qaamu زaydu waa mubtade mubtade xukunkiisu waa maxay marfuuc caamilka rafciya haye inuu rafcisanyo calaamadda lagu garanayo maasha allah maxaa dama loogu rafciyey waa ism mufrada jannadii allah ku geliy qaa'imun waa maxay khabarulmubtada khabar xukunkiisu waa maxay waa marfuuc caamilka rafciya ii sheeg ya mubtadaha waaye calaamadda inuu rafcisan lagu garanaana qaa'imun damada saana waay maxaa dama loogu rafciyey jannadii allah ku geliy haye waa fiicantiin kulli insha allah waktigiiyo naga dhammaaday kulli waa la arda dadaashayde بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد waxaan ku soo jirnay kitaabkii matnu laajruumiya waxaan darsigeenii shala ku soo qaadanay habarku inuu laba u qaybsamo mufrad iyo kayru mufrad mufrad baabkan waxaa loola jeedaa maa laysa baabkan waxaa loola jeedaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati saasaa loola jeedaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla saasaa loola jeedaa misaaladii mufradka waxaan ku misaalinay zaydun qaa'imun wazaydaani qaa'imaani wazayduuna qaa'imuuna maxaa saddex looga dhigay saddex waxaa looga dhigay fiiri inaad ogaato zaydun qaa'imun oo mufrad ku aheed baabu macrifati calaamaati اlicraab fiiri qaa'imun iyo qaa'imaani oo musane ku aheed baabu macrifati calaamaati اlicraab iyo qaa'imuuna oo jamc mudakersaalim aheed baabu macrifati calaamaati اlicraabi dhammaan halkan haddii la joogo mufrada lagu wada magacaaba mfradka lagu magacaaba waa baabkan magaciisi wiii mfrad loo yaqin macnaheedu waxa wy jumlana maaha shibhuljumlana maaha laakiin markaad ixraabaydo waxaad ka ixraabay baabu macrifat calaamaat اaxraab xraabkaad ku joogto aad ku soo baran oo zaydun qaaimu mfrad aad ixraabi qaaimaanuna musan qaaimuunana jamcda korsaalim laakiin mfrad musan jamcda korsaalim marka la joogo baabkan maxay isla yihiin mfraday isla yihiin saasaa misaalada loo badiyy ayru mfrad waa afar shay afarta shay waa labiyo labo labana waxaa la hahdaa jumlo labana waa la hahda shuhurjumlo iri ayru mfrad waa afar shay waa jaarumajruur iyo daraf iyo ficil maca faacilihi mubtada maca qabarihi marka afartan shay jaarumajruur iyo daraf labadoodaa shibhuljumla la yidhahda iri ficil maca faacilihi mubtada maca qabarihina maxaa la yidhahdaa jumlo marka غayru mfrad waa afar shay afar shay waa jaar majruur darf ficil maca faacilih mubtada maca qabalih afarta shay waa labiyo lab jaar majruur iyo darf labadaas maxaa laisku yidhaahdaa shibhu اjumla ficil maca faacilihi iyo mubtada maca qabalihina maxaa laisku yidhaahdaa jumla ficil maca faacilihina waa jumla mubtada maca qabalihina waa jumla marka markii abarku noqdo jaarmajhuur waxaan leenahay shibuljumla abar noqotay markii abarku noqdo darafna maxaan leenahay shibuljumla abar dhacday haddii uu abarku noqdo ficil maa acil leenahay jumlu uu abarkii noqdo hadduu noqdo mubtada maca khabari maxaan leenahay jumlu noqday khabarka intaas ma la fahmi ilaa socda marka baab lcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili caamilyaalkii baabkoodii weeye cawaamishii addaakilati garayday cala almubtaday mubtada iyo walkhabari khabar caamil horta sidiisa waxaa la idhahdaa waa waxa kelimadda ama kordhiga ama goda ama hoos dhiga ama reeba kaasaa la idhaha caamil kelimad carabi hadaad aragtoo godan waxbaa goday iskama godin mid kordhigan hadaad aragto waxbaa kordhigay mid hoos dhigan hadaad aragto waxbaa hoos dhigay mid reeban hadaad aragto waxbaa reebay shaygaasa waxa la ihahda caamil shaqadaas qabanaya Oh. hadda caamilyaal dhowrhan soo baran oh. soo ma jeedid baabulcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili caamilyaalkii baabkoodii weeye caamilyaalka addaakirati garayday cala almubtada'i mubtada iyo walkhabari khabarka mubtade iyo khabar waa soo baran waa soo baran waxaa jira caamilyaal galaan markay galaan xukunkii waa nasaqaya magaciina waa la bedela saas darteeda nawaasiqaaba la yidhaha kuwii wax nasaqi jiraaba la yidhahda cawaamishaan magac kalayba leeyihin oo laha nawaasix xukunkii aad mubtada iyo qabar ku soo baratay iyo magac aad ku soo baratay kulli waa nasaqaya ah, waa nasaqaya mubtada iyo qabar zaydun qaa'imun zaydna magac la ydhaha mubtadu noo lahaa qaa'imuna magac la ydhaha khabaru noo lahaa xagga icraabkana labaduba waa noo gudnaayeen icraabkiina waxbay ka bedelayaan magaciina waa bedelayaan saas darteeda maxaa la ydhaha awaamisha madxuuda nawaasiq nasiga waa suulinta haddii qoraxdu intaysan soo bixin dhulka dhan fiiriya waa wada hoos soo maaha qoraxdu markay soo bixi karto subaxdii aysan soona bixin dhulka fiiriya meel oo aan hoosayn ma jiro dhulkao dhan waa wada hoos markay soo baxdo waa kala googo-a ah, hoos baa dheer oo kala googo-anuu noqona mar kastoy soo dheeraato waa yaraana hoos ilaa marka dambe hoosku geedaha hoosooda iyo guryaha hoosooda kusoo dhammaado dariiqyada laga waayo hoos soo maaha yaana suuliyey hooskii qoraxdaa suuliday soo maaha waxaa la idhaha nafakati shamsu adila qoraxdii yaa suuliday hooskii nafqigu waa suulin caamilyaalka magacooda maxaa la idhaha nawaasiq magacii iyo xukunkii admubtadiya khabar ku tiqin ay suulinayeen ir magacii iyo xukunkii mubtadaha iyo khabarka aad ku tiqiinay waa ay suulinayeen marka magacooda waxaan dhahayna cawaamishaan nawaasikh kuwii wax nasakhi jiroo wax suuli jiray aan leenahay baabulcawaamili haadaa midkaanu baabulcawaamili caamiliyaalkii baabkoodii weeye cawaamisha addaakilati gelida cala mubtadai walkhabari waaye mubtadaha iyo kabarkay galaan cawaamishaanu cawaamishaan mubtadaha iyo kabarkay galaan waa saddex qaybood saddex qaybood weeye qaybba si gaaray u camal fale qayb walbaaba si gaaray u camal fale waa saddex qaybood qaybta ugu horayda kaana iyo akhawaadeedaa la yidhahda waa saddex iyo toban qaybta ku xigtana inna iyo akhawaadeedaa la yidhaahdaa waa lix qaybta ku xigtana danna iyo akhawaadeedaa la yidhahda waa toban fiiri saddex iyo toban iyo toban iyo lix isku dar labaatan iyo sagaal soo maa toban waa meel saddex iyo toban ku dar saddex iyo labaatan soo maa lix ku dar sagaal iyo labaatan caamilad baranay maanta insha allah sagaal iyo labaatan caamil mid kastaba waa caamil caamil waa kelimadda wax ama kor dhiga ama goda ama hoos dhiga ama reeba kaasaa la ydhaha caamil caamil waa wax shaqaynaya soo ma jeedin cawaamisha marka mubtadaha iyo khabarkay galaan meel kale ma aadaan ayagay ku camal falaan markaasay xukunkii horood ku ogeed waa ka bedelayaan magacaad ku tiqiinna waa ka bedelaya labadiiba waa ka nasaqayan waa ka suulinaya baab اcawaamili haada midkaanu baab اcawaamili caamilyaalkii baabkoodii weeye caamilyaalkii addaakilati gelaya cala mubtade wاlkhabari wahiya caamilyaalkaasu kaana wa akhawaatihaa wey wahiya cawaamishaasu kaana wa akhawaatuhaa waa la goda kaana iyo walaalaheed wey akhawaadka waxaa loola jeedaa nadaa'iruhaa kuwii lamidka ahaa kaanay lamidta maahan isku aabiyi hooyaa dhala igama hadlahay waa kelimaad carabiya Ah. ee waxaa loola jeedaa kaana kuwii lamidka ahaa ey nadaa'iruhaa ah. wahiya cawaamishii ah. kaana iyo waa akhawaatuhaa weeye waa kaana iyo walaalaheed kuwii lamidka ahaa wahiya cawaamishii kaana weeye waa akhawaatuhaa waa saddex iyo toban wa ina weeye iyo waa akhawaatuhaa waa lix ina iyo xuruuf lamidka oo walaalaheed way waxa loola jeeda waa isku mid isku si ay camal falaana u shaqeeyaan isku si ay camal falaan wa dhanna weeye iyo wa akhawaatuha walaalaheed dhanna iyo kuwa lamidka wey walaalaheed waxaa loola jeeda afcaal lamid ah waa saddexdaas kaana wa akhawaatuhaa waa saddex iyo toban ina wa akhawaatuhaa waa lix dhanna wa akhawaatuhaa waa toban saddex qaybood wey waxaa saddex looga dhigay isku si ay camal falaan qayb walbaaba kaana iyo khawaadeedu siyay u camal falaan inna iyo khawaadeedu si kalay u camal falaan danna iyo khawaadeeduna si kalay u camal falaan saddexduna yay ku camal falaan mubtade iyo khabar ah, meel kale kuma camal falaan wahiya kaana iyo khawaadeedu wahiya cawaamishii dhe horta cawaamishu celi wahiya cawaamishii kaana wa akhwaatuhaa weeye kaana iyo walaalaheeda wa inna wa akhwaatuhaa wa ina iyo walaalaheeda wadanna wa akhwaatuha waa danna iyo walaalaheed hadeeraa lagu faahfaahina intaasu duuduubay ahayd war duuduubanu ahaa waa saddex qaybood wuxuu ku yidhi faamaa kaana kaana iyo wa akhwaatuha walaalaheed say u camal fashaa fa inahaa kaana iyo walaalaheed tarfacu isma isimkay godaa wa tansibu lkhabara khabarkana waa kor dhigtaa fiiriya horta mubtadihii awal magaciisa mubtada la dhihi jiray soo maahan magacii waa laga bedelaa ism a loo bixina markay kaana gasho kaana hadday gasho ismu kaana a laleeya magacii mubtadaah waa laga bedela waa ka nasaqe xagga icraabkaxaan ku ogeyn mubtada waa godnaa khabarkuna waa godnaa soo maahan mubtadihii godkii god aan ahayn ala saara waa goday hor oo godkii laga bedeli maa magacii yaa laga bedelaho ismu kaana a laleeya mubtadihii khabarkiina waaba la kor dhigaaba khabaru kaanana waa laleeya abarka marka magciina waa laga bedela xraabkiina waa laga bedela ah. mubtadaha magaciiya laga bedela awal mubtada la dhihi jiray kaana markay gasho waxaa laleeyahay ismu kaana laakiin ixraabka godkii weli waa saaranya inkastuu mid kale yahay waa god kale khabarka laakiin ixraabkiina waa laga bedelaa awal waa godnaayo waa la nasbina magaciina waa laga bedelaa khabarul mubtada la dhihi jiray khabaru kaana laleeyahy firi kaana iyo khawaadeedu mubtade iyo khabar markay galaan mubtada horta magac waa laga bedela ah, ismu kaana alalesid icraabkii laakiin godkii waa saray inkastuu godku mid kale yahay haddana waa un godato godkii lagama bedelin ah, khabarkii magaci waa laga bedela icraabkiina waa laga bedela icraabki waa laga bedelaaho awal waa godnaa jiray khabarmubtada soo maahan waa la kordhiga hadday kaana gasho khabarkii waa la kordhiga waa la nasbina magaciina waa laga bedelaho khabarumubtada la dhihi jiray khabaru kaana laleey taas waa in la fahmaa faamaa kaana kaana iyo waa khawaatuha kaana walaalayaalkeed fainahaa kaana iyo walaalayaalkeed tarfacu isma isimka way gode isimka lagu sheegay waa mubtadihi mubtadihii magacii ka bedesho markaasa isim loo baahda isimka waa ay gode kaana iyo aqwaadeeda o godka saalama kii hore maahan oo kii hore inuusan ahayn waxay ku tusaa kii hore caamilkii keenay muxuu ahaa ibtidaa soo ma ahayn hadda maaha caamilkan waa caamil laftiga taanada laftirkeeda keentay hadda godkan caamilka ku camal falay waa taanada waa caamil laftigo lagu dhawaaqayo maahan caamilkii hore ah.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 mawd kastoo tagto xataa alfiya markaan gaarno waa saddexiyo tobankaan ka badan maayaan waa saddexiyo tobankaas iyo wamaakii tasarafa ka tasarufay minhaa saddexiyo tobankaas tasaruf waxaa loola jeedaa hadda wuxuu miisaariyey afcaal wey waxaan ayagoo maadiyuu miisaariyey tasaruf waxaa loola jeedaa ayagoo mudaaric noqday ama amar noqday ama masder noqday saasaa loola jeeda ama isim faacil noqday ah, tasaruf maxaa loola jeeda awal maadi ahaayeen ayagoo mudaaric noqday ama amar noqday ama masder noqday ama isim faacil noqday saasaa loola jeeda iyo wamaa kii tasarafa ka tasarufay minhaa afcaashan fiiri waa uu kutusaa tasarufkiiu kutusaa naxwu kaana waa ahaaday wayakuunu waa ahaanaa wa kun ahaw kaana ay ahayd maadiya mubaaricii muxuu noqday yakuunu amarkii muxuu noqday kun wa asbaxa waa ahaaday wa yusbixu waa ahaanaa wa asbix ahaw asbaxa maadiya ahayd yusbixuna mubaaric asbixna amarka isku si waa hadday maadi yihiin hadday mubaaric yihiin hadday amar yihiin mar walba intii wey mubtadihii qabarkay ku camalfalaya mubtadahana waa godanayaan kabarkana waa nasbinaya isku mid wey isku mid wey taquulu waxaad leedahay marka fiiriya marka inaan wixii aan ka u bedelno way tadbiiq marka mubtada noo soo qabo zaydun qaa'imun halkaan noo soo dhig zaydun ninkii zayd ahaa qaa'imun mid taagan weey zaydun qaa'imun kaana soo geli kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaa'iman mid taagan marka zaydun mutaday aheed magaci waa laga bedelo ismu kaana laleeyahy godkii horena midaan haynaa la goday qaa'imun ay aheeday waaba iraabki waa la bedelo waa la nasiyay qaa'iman aa laleeyahy magaciina waa laga bedelo khabar kaana laleeyahy icraabta fiiri marka kaana zaydun qaa'iman kaana ficlu maadin naaqis fiiri ficil maadi waa taqaanin laakiin naaqisaa kugu cusub naaqis waxaa loola jeedaa ficilka maadigaa markuu faacilka qaato marfuuc qaato faacil adhigna marfuuc faacilna waa noqon kara maayo faacilna waa noqon kara waxa marfuuca ka dambeeya ficilka waa soo ogaan isimka ka dambeeya marfuuca faacilna waa noqon karaa maayo faacilna waa noqon karaa ficilku markuu isimka marfuuca qaato macnihiisa waa la fahmaa ficilka taamkaa fiir waxaa tidhi qaama zaydunaa istaagay soo macnaha la fahmi maa ama waxaa tidhi duriba camrun camaraa la garaacay soo macnaha la fahmi maa ficiltaanha la ficilkaas markuu marfuuc qaato waa la fahmi jiray afcaashaan hadda aan joogno naaqisaa la yidhaha ilaa mansuubka la sheego ma la fahmo macnahooda ma la fahmaayo ilaa mansuubka la sheego ka dambeeya ma la fahmo hadda fiiri kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday aan ku yidhi xaasha faham muxuu u noqday ma caalimu noqday ma faqiiru noqday ma mariidu noqday ma saxiixu noqday wa wax laga fahmaayo male wax macnaa laga fahma xuu noqdaa leer ii sheeg wuxuu noqda waxba imaadeen sheegin aad leer saan ku idaa kaana zaydu zaydaa wuxuu ahaaday oon iska aamus kaana waa ficilkii zayduna waa isimkii ka dambeeye marfuuc ahaa macnihii la fahmima goormaa la fahma markaan idhaha kaana zaydun haniyan kaana zaydun mariidan kaana zaydun qaa'iman waa la fahma marka markaan ku daro isimka nasbisan marka afcaashaan la fahmi maa macnahooda ilaa la sheego isimka nasbisan sidaas darteed maxaa lagu magacaabay naaqis afcaashaa naaqisa la ydhaha marka ma la fahmay kaana zaydun qaa'iman iga dhegayso marka kaana zaydun kaana ficlu maadi naaqis mabniun cala fatxi lah maxal min axra waxaa tira kaana zaydun kaana ficlu maadin naaqis yarfacu اlismu wayansibu اlkhabr fiiri kaana ficlu kaana ficlu maadi naaqis yarfacu isma isimka waa godaa wayansibu khabara intaas ma la fahmo zaydun ismu kaana aan leey mubtada dhihma mubtadii waa laga nasaqa magacii ahaa zaydun ismu kaana marfuucun bikaana kaanadaan lagu rafci maanta ibtida maaha marfuucun bikaana wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri haye qaa'iman khabaru kaana aan leey khabaru kaana mansuub bikaana wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri iri kaana zaydun qaa'iman kaana ficlu maadi naaqis yarfacu اsma wayansib اkhabr zaydun ismu kaana marfuuc bikaana wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akhiri qaa'iman khabaru kaana mansuub bikaana wa calaamatu naصbihi fatxatu daahiratu fi akhiri haye walaysa camron camar ma ahan shaakisan mid taagan shaakis waxa la qofka saas qoorta kor ugu taaga ah, walaysa camron camar ma ahan shaakisan mid qoorta taagaya ma ahan ma ahan walaysa camron camar ma ahan shaakisan laysa ficl maadin naaqis yarfacu اism wayansibu اkhabr halkaas wadaad marsiine waa ficil maadi waana naaqis ismu gotaa khabarna waa kordhiga camron ismulaysa ad leedahay marfuucun marfuucu bilays bilayse wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu siyaqili liannahu ism mufrad wowda ku jirta waktigeeda allahna gaarsiiyo camrun wowaa laga daba qoraa shaakisan kabaru laysa dhehe shaakisan kabaru laysa mansuub bilays wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu siyaqili وma أشبه dalia وma أشبه dalia haddan idinka raba loo kala tegima وma أشبه daalika loo kala tegi maxay afعaaشhi meeqay aheed saddex iyo toban meeqaa misaalina labo koob iyo tobanaa noo hartay koob iyo tobankaas afar aniga isii toddobana idinkaa qaadana laydinka raba craabteeda waaya fiiriya marka afcaashaan markaan tiraynay wahiya kaana وaamsa وaصbaxa وaطxa وdalla وbaata وsaara walaysa وmaa zaala وman faka wamaa fatia wamaa barixa wamaa daama aniga marka waxaan qaadanaa insha allahu wamaa zaala wamanfaka wamaa fatia wamaa barixa wamaa daam shan aan qaato anugu haye inta kale idinka laydinka rabaa kaana soo ma ahayn kaana waa icraabna ayada amsa aa haray iga dhegaystahe zaydun zayd haniyun waa mid aniya oo xoolo leh waa mubtadi khabar zaydun haniyun amsaa soo geli amsaa zaydun haniyan maasha allah saasaan rabaa amsaa zaydun haniyan aabtu waa halkii ma la gafayo waa wadadiyaan maraynaa amsaa ficlu maadin naaqis yarfacu isma wayansibu lkhabara zaydun ismu amsaa marfuucu bamsa wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirih aniyan khabaru amsa mansuubu bamsa wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fii aakhirih khalaas waa intaasaan intaas idinka ma ku wadi kartaan ya intaas waddadaas in layskaga ordaan rabaa oo aan laga leexleexan haye asbaxa aa ku xigtay waxaa leedahay mubtadiya qabarkeen albardu qabowgu shadiidun waa daranya albardu qabowgu shadiidun waa daranya waa mubtadiya qabar asbaxa geli أصبح البرد شديدا أصبح البرد شديدا أصبح فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر البرد اسم أصبح مرفوع بأصبح وعلامة رفعه ضمة ظاهرة شاكله شديدا خبر أصبح منصوب بأصبح وعلامة نصبه فضعة ظاهرة في آخره waaba isla wadaynaba nabad waayo waayahay waadxaa adxaa fiiriya mubtadai qabar noo soo qabo waxaad tidhaahdaa mubtadai qabarka alfaqiihu waricun alfaqiihu qofka diinka aad u fahmay oo fiqiga yaqaan waricun waa xalaal miirana xalaashuu ku dadaala alfaqiihu waa mubtade waricun waa khabarkii soo geli adxaa adxa alfaqiihu warican aضxى اfaqiihu warican aضxىa ficlu maadin naaqis yarfac اsma wayansab اkhabra alfaqiihu smu aضxىa marfuucu baضxىa wacalaamatu rafcihi damatu daahiraةu fi akirihi warican khabaru aضxىa mansuub baضxىa wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraةu fi akhirihi nabad waa waa yahay dall dall dall mubtadiya khabar noo keen zaydu saaimun zaydu ninkii zaydaa saaimun waa soomay waa mubtadiya khabar zaydun saaimun dalla soo geli dalla zaydun saaiman dalla zaydun saa'iman dalla ficlu maadin naaqis yarfacu اlisma wayansibu اlkhabar zaydun ismudalla ismu dalla marfuucun bidalla wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirih صaaئma khabaru dalla mansuub bidalla وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirih nabad waa waay waxaan soo qaadanaynaa waxaan soo qaadanaynaa bata bata zaydun mubtadii khabarkeen horta zaydun zayd saahirun waa mid habeenkii soo jeeda zaydun ninkii zayd ahaa saahirun habeenkii waa mid soo jeeda soo geli bata bata zaydun saahiran haye waxaan soo qaadayna xaramku alfahmi ku lalaabmayno saara waxaad soo qaadata asicru qiimihii rakhiisun waa mid jaban asicru asicru rakhiisun sicirku waa saara geli saara sicru rakhiisan maa sha allah maa sha allahu laysa waa aragna iyada zaydun qaa'imun geli laysa zaydun wamaa zaala marka aniga ii daaya intaan anaa iraaba waal isku dhammaatay wamaa zaala waxaan leenahay zaydun caalimun zaydun zayd caalimun waa caalim marka waxaan soo gelaynaa zaala ayada afcaashaan afartan soo socota waa in nafyi ka hormaro nfyi aan ka hormarayna nfyi aan ka hormarayna waa yahay nfyi ama waxa la yidhaha shibhu nfyi aan ka hormarinaynaa kuwaan hadda baabkooda markii hadhow shal markale aan xoogaa saraxayna hadeer ku dheeraamayno maxaa yeelay ma rabno xoogaaga yaga fahmay inay naga qasto waaya waxaan leenahay zaydun caalimun zaalo soo geli maa zaydun zayd kama suulin caaliman inuu caalim yahay maa zaala zaydun zayd kama suulin caaliman maa allah maa zaala zaydun waxaan leenahay maa naafiyatun aan iska leenahay fiiriya maa naafiyatun xagga iska dhig zaala ficlu maadi naaqis yarfacu ism wayansibu lkhabara zaydun ismu zaala marfuucu bizaala wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi caaliman khabaru zaala mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatu daahiratu fi akhirihi keliya maadaas naafiyada nagu soo siyaadday maa naafiyatuna leer saa darteeda markaan macnaynayno maa zaala zaydun zayd kama suulin caaliman inuu caalimian leer waxaad tidhahdaa infaka waxaa tidhahdaa camrun jaalisun camrun ninka camara jaalisun waa mid fadhiya waa mubtadiya khabar in faka soo geli maa naafiya ka hormari waman faka camrun jaalisan waman faka camrun jaalisan man faka maa naafiyatun iska dheh in ficlu maadi naaqis yarfacu isma ismu khabara zayd waxa weeyaan camrun ismu infaka marfuucun biinfaka وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر jاaلسا kبر فk منصوب بنفk وcلاaمة نصب فرحة ظاahiرة في akhر فaتع waxaa tiha bkr ninka bkr la yidhaah محسن waa mid dadka u samafala bkrun waa mtd محسن waa qbr bkr ninka bkr la yidhaah محسن waa mid samafala soo geli waxaa soo gelidaa فaتع mا فaتع bkrun محسنا maa fatia bakrun muxsinan eraabti eh, waa fahamteen loo laaba ma barixa waxaa tiraa muxamadun kariimu muxamed waa deesi muxamadun kariimu barixa soo geli maa barixa muxamadun kariiman maadaama soo hartay maadaama maadaama aada iigu fiiriya laa asxabuka kula saaxiibi maaha maadaama zaydun mutarabidan ilayka asal wuxuu ahaa mutadii qabarkaas zaydu zayd mutaraddidun ilayka waa kugu soo laalaabana zaydu zayd mutaraddidun ilayka waxaad tidhahdaa maaza laa asxabuka kula saaxiibi maa maa daama zaydu zayd intuu daa'im ku yahay mutaraddidan ilayka mid kugu soo laalaabana laa asxabuka laa naafiyatu iska dheh laa naafiyatu asxabu waa adribu oo kale waa ficil mubaaric oo hamse lagu bilowday asxabu ficlu mudaaric marfuuc litajarudi min annaasib wاljaazib wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi akiri wa adribu qofkii adribu icraabi kara tama icraabi kara waa isku mid hal shay lagu kala bedelima asxabu wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu ana haye asxaabu kaafta wاlkaafu mafcuul bihi mabniyu calى اfatxi fi maxali nasbi wاlkaafu mafcuul bihi mabniyu calى اfatxi في محل نصب لا أصحبك ما daaم mا ظرفyة waa mا mسdرية ظرفyة mad adee mا mسdرية ظرفyة labadaasa iskugu dare mا mسdرية ظرفyة intaas e daaم فiعل ماaض ناaqص يرفع الاسم وينصب البر inta kale waa wadadii wa kale isma bedn inta kale زaيد اسم daaم مرفوع بdaaم وعaلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره mتردda bر dam منصوب بdam وعلاaمة نصب فرة ظاaهرة في آkر لyka jaaر وmجrور mتrdda لyka laa iyo kaaf wey ilaadii xarفka jaarceed oo w hoos dhigi jirtay iyo kaaf oo damiir ah oo ay hoos dhigtay waa iriya ilayka macnaheed waa maxay yadanba ilaa ilaa soo xaraf jaar ma ahayn xaraf hoos dhiga iyo kaaf oo damiir marka hadde damiir waa mabni maalka laga jara lafdiga laga jari maayo waa mabni ilayka ilaa xarfu jarinde walkaafu damiiru mabniy waaad le walkaafu damiiru mabniyu cala alfatxi fi maxali jari iska dhig ah, walkaafu damiir damiiru mukhaadabna dhigi karta ah, hal inaa lagula hadla marka mabniyu cala alfatxi fi maxali jari jaari majruurkaa lagaa rabaa xaraf jaar iyo xerow tacalluq la-aan ma dhacaana xaraf jaar iyo xerowba tacalluq la-aan ma dhacan xerowgan casharka markuu akristo meeluu u doonto casho hadduusan helin dersiga kusoo lama beri ila malag maahane ka malag maahane mogta ha markuu meeluu wax ka soo qaato helo uu dersiga imaan kara ardayga jaanmajruulna meeluu ku dheguu rabaasna xarafkaan iyo xerowba tacalluq la-aan ma dhacanhe marka ilayka ilaa xarfu jarin walkaafu damiirun damiiru mutaصilu mabniyu calى اfatxi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bmutaradidan mutaradidana lagu tacalujina markaan macnaynaa fiiri laa asxabuka kula saaxiibi maa maadaama zaydun zayd intuu daa'im ku yahay mutaradidan mid soo noqnoqona ilayka adiga kugu soo noqnoqona ilayka adiga kugu soo noqnoqona ilayka halkay ku dhegtay mutaradidan noqnoqoshadii ku dhegtay sooma jeedin haye mutacaliqu bmutaradidan bmutaradidan aan dhahayna maga caraabayno kaanada qawadeed waa dhammayn maanta waa waa bilowe baabaa noo bilaabaya intaasaan ku ekaynayna hayaa lasoo diyaariy wallahu subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina mxamed